alxamdu lilah whanaaءu lilahi wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wcalى aalihi waasxaabihi waman waalaah ama bacdu waa suuraة اlbaqara aayadda laba boqol siddeetan iyo laba aayaddii dheerayda ka warramaysay deynta iyo axkaamteeda dhexdeedaynu maraynay qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi walaa yaabayay diidin ashuhadaau kuwa markhaatiyaashaahi idaa maa ducuu marka loo yeedho markhaatiga furistiisa loogu yeedho walaa tas'amuu haka daalina ama haka caajisina an taktubuuhu inaad qortaan dayntaa isku leedihiin sagiiran aw kabiiran hadduu yar yahay iyo haddii uu weyn yahayba ilaa ajalihi ilaa muddadiisa qora daalikum kiinaasi aqsadu cinda allah ilaahay agtiisa sidaasaa u cadaalad badan wa aqwaamu lishahaadati markhaatigana u toosni badan wa adnaa una dhow allaa tartaabu inaydaan shakiin ilaa an takuuna inay tahay mooyaane mucaamalada aad samaynaysaan tijaaratan baac mushtari iyo ganacsi xaadiratan dhexdiinna taalla oo goobjoog ah taasoo tudiiruunaha aa wareejinaysaan oo isu dhiibdhiibaysaan baynakum dhexdiinna falaa junaaxa calaykum dembi idinkama saaro allaa taktubuuhaa inaydan qorin wa ashhiduu markhaati geliya baa ilahay uha markhaati sameeya idaa tabaayactum markaa wax kala iibsanaysaan walaa yudaarayaan la dhibin kaatibun walaa shahiid qofkii wax qoraya iyo kii markhaatiga ahaa midnaba wa in tafcaluu haddii samaysaan dhibaatada ah fa innahu ficilkaa xumi fusuuqun bikum waa la ka fogaansho idinka idinku eeg waataquu llaha ilaahay ka cabsada wa yucallimukum allah ilaahayna cilmigiisuu idin baraya wallaahu bikulli shayin caliim ilaahay baa wax walba ogsoon waxba ka qarsoonayn waxaynu soo arkaynay halkaa hore wixii daynahe la isku leeyahay iyo markhaatigiisa marka la furayo ama la soo qaadayo in ragguna mid noqdo dumarkuna laba marka waa la heli karaa iyadoo laba nin la helayo nin iyo laba dumara in la sameeyo waa ikhtiyaar bay leeyihiin waliyaha qaarkoodna waxay leeyihiin marka laba la waayaa dumarku soo geli karaan marka aduu sharci ahaan way bannaan tahay wixii dhaqaale iyo la xidhiidha inay ka markhaati geli karaan nin iyo laba dumar ah marka haddii la yidhaahdo maxaa dumarkii laba looga dhigay nin kala mid ugu horeyn kuma eega uun dumarku halkanoo qura inay mar walba laba noqdaan ama guud ahaanba markaynu agna markhaatiga iyo noocyadiisa waa ilaa afar qaybood qayb markhaatigeedu wuu culus yahayo afar nin ninunbaa gala oo xataa laba nin kuma fila waa sinada bahashii la odhan jiray cidda ka markhaati kacaysa waa inay afar yihiin arrinta labaadna waxa weeye markhaatiyada qaarkoodna laba nin ninunbay noqdaan oo waa wixii ku saabsan guurka iyo xuduudda xeer ciqaabeedyada iyo wixii la mid a ah. waxyaabaha qaarkoodna ragga iyo dumarkuba way geli karaan markhaatigooda sida halkan oo kale waa dhaqaalaha macnaha heshiisyada dhaqaale keena iyo wixii adduunah ama xoolo ah waxyaabaha qaarkoodna dumarkuun baabagala oo markhaati ka nooda waa wixii aan raggu had iyo jeer eegi karaynin ee cawrada dumarka ku saabsan sidaana culimmadu way isla waafaqsan yihin sida maalan nuugmada iyo wixii la xidhiidha jaqsiinta ruuxii dumarka ahaa ma inanba oo bikraddii bay leedahay mise waa carmal dhalmada iyo wixii ku saabsan dhiigga caadada iyo wixii la xidhiidha ceebaha dumarka ku dhaca ee looga fasakhan karo iyagaa eegaya cadadbixi ama ciddadii miyay dhammaatay mise maya ilmaha yara dhashay miyuu noolaa mise bakti buu ahaa hal istahalla almawluud istihlaalu lmawluud qawaabilkii baa ka jawaabaya umulisooyinkii ayaa la weydiinayaa noloshiisa arrimaana dee wax sahlan maayo waxwaabo waaweyn weeye qaar baa dhaxalkii ku xidhan yahay qaar baa abtirsimadii ku xidhan tahay qaar baa xalaalnimadii guurka ku xidhan yihi arrimahaana dumarkunbaa ka markhaati kaca way dhacdaa mararka qaarkood xataa gaalku meelo uu markhaati geli karo oo suuratu lmaayida haddii aada akhrido aayadaha u dambeeya waxa ilaahay uu kaga warramayaa qofkii gaalkaa ah intoo la dhaariyo inuu marka xaaladaha safarkee qof muslima la waayo inuu isaga laftiisuna markhaati geli kaloo la dhaarinayo markaynu ku soo dhowaanno arintan ganacsiga iyo baac mushtariga iyo dhaqaalaha iyo wixii ku saabsan arimihiisa raggaa u xogogaalsan dumarka waa looga badan yahay oo marnaba rikoodhka dhaqaale iyo ganacsi iyo baac mushtari may simnin adduunyada ragga iyo dumarku ee waxa had iyo jeer ku baac dheer arrintaa una fara badan ka shaqayntiisa raggaa u badan taa waa la ogsoon yahay gaaliyo islaambaa qofkuna had iyo jeer wixii aan u badnayn waa looga khibrad badan yahay waxna wuu ka kala ilaawi karaa oo tarkiiskiisa iyo inuu biyo dhigo iyo ufiirsigiisa ayaa ku yar saa daraaddeed baa dumarkii laba looga dhigay arrintaas waa mid jirto weey oo dee dumarkii caruurtii iyo dhalmadii iyo gurigii iyo ayaa bersentajkooda ama boqolkiiba inta badan ay ku mashquulsan yihiin qodobka labaada jiraa waxa weeye oo cilmiga casriga ee hadda uu ka markhaati kacayaa ila ilaahay baa ka jawaabay subxaana wa tacala arrintan icjaas cilmiya baa ku jira oo daraasadaha lagu sameeyey akhiiran waxay qirayaana gaaliya islaamba ay sameeyeen in maskaxda ragga iyo dumarku waxyaaba ay ku kala duwan inay jiraan alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir alla wuxuu ina leeyay ilaahay ogeyn wuu og yahaye oanu xogogaalu ahayn cidduu isagu abuuray mee xogaal buu yahay maskaxda rag iyo dumarku sida la ogsoonyo waalay kala weynti oo way kala miisaan badanta waxyaaba ay ku kala duwan tahayna way jiraan qalabkaa lagu baadhay lagu eego hadda casrigan marka la sameeyo lagu daraaseeyey oo dumarku waxyaabaay ku wanaagsan yihin baa jira waxyaabana raggaa ah ku wanaagsan waxaa jira laba markas ama laba xarumood oo midigta iyo bidixda maskaxda ku yaala labadaa xarumood ama e, qayboodee maskaxdu ay leedahay xaaladaha la hadlayo labadaba dumarku way wada isticmaalaan bay leeyihin halka raggu midna hadalka u isticmaalo midna xusuusta marka waxaa laga yaabaa kolka iyadu labadiiba wada isticmaashay hadlayso tii xusuustu inay yaraato saaxiibadeedii kalaa markaa iyaduna kabaysa oo tan xusuusteedii yaraatay ta kale yaraatay baa kabaysa marka kolka la hadlayo iyo kolka laga waramayo waxyaabo badan oo isbarbaryaacaya tarkiiskiisa iyo qabashadiisa iyo eegidiisa iyo ufiirsigiisa iyo la socodkiisa dumarkaa ku wanaagsan ba idhah gaadiidka oo kale marka la wadayo daraafinka waxaan la idhaha darawalnimada dumarkaa ku fiican ba idhah waayo qofku wuxuu u baahan yahay hortiisa inuu la socdo hareertiisa la socdo dhinacyadoo dhan la socdo iyadaa kaga wanaagsan ragga bay leeyihin sidoo kale marka guriga la joogo maalan waxaa laga yaabaa inay shan ciyaala kala hagaysa mar qura sida laydhkan taraafig oo kale soo maad arag kani dhan buu ka qaylinaya uu hadlaya kan waxbuu ka dalbanaya kan way u jawaabaysaa kanna way u jawaabaysaa raashinkiina way walaaqaysaa way karinaysaa waxoo dhan way isku wadaa waxaa laga yaabaa odaygu hawsha hadduu galo inuu haa buuqa iga daaya raashinki baan karinayaa adeer haydawa ciyaalow haydawakinina de waabay ka maahmeeno waxay dhahan korintoodaba kala celintoodaa ka dara kii nin ahaa intuu ciyaalkii ku xiiquu ka dhex baxay buuhi war kuwan korintoodaba kala celintoodaa ka daran uu ka dhaqaajiyey marka iyadu labadii qayboodba wa wada isticmaalaysa de mar hadday labadii qaybood hadda oberationkan ama ficilkan hadda u isticmaalayso qaybtii xusuustu ma badanayso isagu laakiin marka shay keliya laga warramayo waxyaabaha badan mooye marka shay keliya macnaha taa hore haddaynu ku noqonno iminka ruua waxaad arkaysaa afar dumara ah oo afartuba wada hadlaya mar keliya afartubana isu fahmaya ama mararka qaarkood isu kala tirinayo tanna way u jawaabi karaysaa tanna way u jawaabaysaa tanna way u jawaabaysaa aduu laakiin waxaa laga yaaba hadday afartuba wada hadlaan inaad miduun maqlayso marka la yimaado ehm, xagga ragga marka la yimaado labadii markas midna hadalkuu isticmaalaya midna xusuustuu isticmaalaya labadii qaybood ama labadii markas sidaa daraaddeed baa ayay wanaagsanaanaysaa tii hadalka iyo tii xusuustaba ah. marka ilaahay baa saa u abuuray subxaana wa tacaala waa wixii hadda daraaseeyena la ogaaday ee qur-aanka iyo mucjisnimadiisa un ka jawaabaya ceebna ma aha qofba siduu ilaahay u abuuray buu ku wanaagsan yahay subxaana wa tacaala xataa dumarka waxaa la sheegaa oo daraasado ay sheegayaan markay yaryar yihiin waxbay ku wanaagsan yihin markay dhexdhexaad yihiinna waxbay ku wanaagsan yihin marka ay weynaadaanna waxbay ku wanaagsan yihin iyaga laftigoodii baan isku mid ahayn oo taana ragga kaga duwan cimrigeedu ruuxa dumarkaa markuu dhexdhexaadka yahay xagga xifdiga iyadaa ku wanaagsan waana ta keenta had iyo jeer habluhu da-doodu dhexdhexaadka ta inay kaga fiicnaadaan aqoonta mararka qaarkood ragga halka hooyadu markay dhalmadays noqoto laga yaabo xifdigeeda iyo xusuusteedu inuu yaraado laakiin xooggeeda kale uu bato oo ti dhalaysa ay ka xoog badato marka waa arrimo jira oo aan la dafiri karaynin qof walba wuxuu ilaahay ku hawlgeliyey oo uu dhigay halku ku habboonaa ceebna ma aha marka markhaatigiina sidaasaa dee dumarkiiba mararka qaarkood wax loogu daynaya ay jiraan dabeecad ahaanna saasay u kala duwan yihiin taasi waxay jawaab u noqonaysaa kuwa mulxidiinta ah ama qur had iyo jeer ka soo horjeeda ee isku daya inay ilaahay iyo dadka uu abuuray iska horgeeyaan dee sidee la isaga horgeynaya waaba ilaahay abuuree yaqaanaba eh mashiinkaa waxaa yaqaano abuuro looga dambeynaya waxaynu u gudubnay markaa sharxii aayadda ilaahay baa ummadda isagoo la hadlaya waxau uhi yaaba shuhadaau idaa maa ducuu markhaatiyada hadii loo yeedho yay diidi marka arintaas waxay tilmaamaysaa ammaanadani inay waajib tahay ammaanadan markhaatigu waa kala laba jeeroo waqta taxamul wa waqta aladaa waqta taxamul marka markhaatiga lasoo qaadayo qofku waa xor waana sunne laakiin marka markhaatigii aada haysay ee cilmigiisa aad haysay iyo ogaanshihiisa ay noqoto in la furo dee waajib baa lagugu leeya waa ammaano aada hayso furi weydana xuquuqdii ummaddaa ku lumaysa waxaa ilaahay u yaqaanaa bani aadamka oo mararka qaarkood waxay odhan karaan waxaan maxaynu ka wadwadi doonnaa waa wax yare waa wax yar ma intan yar baynu qoraynaa aynu markhaati u samaynaynaa haar haddaad doonto abaan kaaga samri haddaad intan dafirto walaa tas'amuu an taktubuuhu sagiira aw kabiira ilaa ajali ama ha yaraada waxaad gashi iyo dayn isku leedihin ama ha weynaadee qora oo wakti u yeela buu lahay waxa ka dhalanayaa la eegaya nin baa waxaa layihi nin kale baysteen uga daba dhoofay baysteen buu dafiray waanu ku xumeeyey waanu ka ficil qaatay cadhadii baa markaa isaguna markabuu ka daba raacay intee oo kharashaa ku baxaysa intee oo waktiyaa ku baxaysa ficiltanu ninkaa la ficiltamayo taasay keeni kartaa iyo in la iskuba dilaba ama dadkuwa ku kala dhintaba wuxuu ha caddaado ilaahay wuu sababeeyey taasaa ilaahay agtiisa cadaalad badan oo markhaatiga u wanaagsan oo shakigana meesha ka saaraysa haddii waxaanay alla agtiisa wanaagsan yihin ummadda agteedana wuu fiican yihi ummadduna waa isku jeclaanaysaa warkuna wuu ku caddaanayaa wuxuu ilaahay fududeeyey shayga loo yaqaano ganacsiga baaca mushtariga ilaa an takuuna tijaara markaa takuunada aacilkeedii waa ilaa an takuuna اmucaamalaةu tijaaraةa xaadira mucaamalada iyo waxaa la dhaqdhaqaajinaya hadduu yahay wax la kala iibsanayo oo xaadira dee goobjoogba ah oo hadda hareeraha laga taagan yihi oo aan daynba ahayn isagu waxba uma baahna inaan in la qoro falaysa calaykum junaaxun alaa taktubuuha dembi ma jiro haddii la qori waayo isaga waxaagii hooyo ii dhiibba weyn kanaa uu ka iibiyey dee ka kalena uu ka qaadanaya xusuustii baa jirto oo hareeraha laga taagan yihi kaa waa isaga laakiin ilaahay wuxuu ku lifaaqay waashhiduu idaa tabaayactu marka wax kala iibsanaysaan iibkaa isaga ah markhaati u sameeya marka amarkaasi ma waajibbaa mise waa sunne wax kastaynu kala iibsanayno inaynu markhaati u samayno waa sunne waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam way dhacday inuu isagu wax iibsaday oo aanu markhaati u samaynin waa kii isagoo safar ku jira nin faras ka iibsaday ee ninkiina cid dambe oo qiimihii kordhisay uu la kulmay ee uu nebigu uhi faraskii baan doonayaa lacagtiisiina waa kuu diyaar waxbaba kaamaan iibinbu xalla keen markhaati markaa haddii markhaatigu waajib yahay marka uu samayn lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka in loo sameeya waa sunne hada alamru lilnadbi walaysa lilwujuub way jiraan culimmada qaarkoodoo le waa waajib laakiin dee daliiladaa kalea ka duwaya walaa yudaara kaatibun walaa shahiid yaan la dhibin iyo yaanu dhibin labadaba waa lagu fasiri karaa markhaatigiiiyo qofka karaaniga ah wax qoraya yaan la dhibin waxaanay karaya aan lagu kalifin iyaguna yay dadka dhibin oo waxay kari karayaan yay ummadda ku ku canaadin ama waxaanay xaq u lahayn yay ka doonin markhaatigu muxuu xaq u leeyay qofka qoraalkiina dee fiqiga qofka qoraalkiina fiqigaad ka eegeysa taasina waa masale macruufa wuxuu xaq u leeya waxaanu xaq u lahayn oo ficilkan eh, nahyiga ah ee diidmadu ku jirto laada naahiyadii la socoto ficilkaa isagaa musamaha iyo majhuulka waxaa lagu garan lahaa qablaaaakhirka xarafka u dambeeya ka ka horeeya qablaaaakhirkiina waa idqaaman oo wuu libidhsan yahay ma walaa yudaariru buu ahaa mise walaa yudaararu buu ahaa ile labadii rabood waa la waa suuragal isaga yaan la dhibin iyo isagu yuu dhibin wain tafcaluu fainahu fusuuqu bikum haddii dhibkaasi yimaado faasiqnimaa ka dhacda dhibkaad ummadda dhibto ilaahay baad kaga fogaatay ilaan dadku waa addoommihii ilaahay ilaahayna addoomihiisa hala nabadgeliya buuri oo wax loo taro ciddii aan dhib butaysan markaa fusuuqu waa daaca la-aan iyo allood ka durkayso oo idinka idinku sugan oon adiga ku dhaafsanayn ficilkaaga cid kale loo aanayn maayo reerkiina iyo saaxiibkaa iyo walaalkaana loo qabsan maayo markaa kol haddii lagu faasikoobayo dadka oo lagu xadgudboo la dhibo waa in laga fogaado waxaad ku faasikoobaysa waa inaad ka fogaato sibaabu lmuslimi fusuuqu wa qitaaluhu kofr rasuulku wuxuu leeyay sala allahu calayh wasalam qofka muslimkaoo la caayo waa lagu faasikooba alla lagaga fogaadaa iyadoo lala dagaalamana waa lagu gaaloobaa wاtaquu اllaha wayucallimukum اllah wاllaahu bikulli shayin caliim ilaahay ka cabsada buu rabbi intee oo aayadood buu ku soo celcelinaya waliyataqi اllaaha rabbah wاtaquu اllah mucaamalaadkan iyo adduunkani w iyo xoolahani waxay u baahan yihin alla ka cabsi xaaraan ka fogaan maayo qof aan ilaahay ka cabsanayn qofku hadduu ilaahay ka cabsan waayo xoolaha dadka inuu cuno iyo inuu fudaydsado oo ay la sahlan yihiin taasi waa midh macruufa laakiin qofku markuu ilaahay ka cabsanayo wuxuu eegayaa ciqaabkii ilaahay inuu jiro wayucallimukum iskuma xidhno cillo isuma aha sida dadka qaarkood ay u deliishadaan oo ilaahay ka cabsada cilmi haydin baree oo cilmigu kuma xidhno alla ka cabsiga ee ilaahay ka cabsanayn baaba ila cilmiga waa xirfade ayaa baran karaa imise gaal baa cilmiga diiniga aada u yaqaana marka alla ka cabsigii cilmigii wuu ku barakoobaa laakiin kuma xidhna wowduna waa waawlistinaaf sidaa aad arkayso xarafka yare siliia uu kuu sheegayaana inay kala go buu ku tilmaamayaa meeshu meel waqafay tahay oo la ysku taagi karo ilaahay ka cabsada laakiin isku xigsiintuu ilaahay isku xigsiiyabaa waxaa laga faa'idaysan karaa in alla kacabsigii uu kordhinayu barakaynayo cilmiga shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdi wa akhbaranii bianna alcilma nuuru wa nuuru اllaahi laa yuhdaa licaasi sidii uu shaafici lahaa raximah wallahu bikuli shayin caliim wallahu subxaana wa tacaala alxamdu lilah whanaaء lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waasxaabihi waman waalaah ama bacd waa aayadda laba boqol siddeetan iyo saddexe ka mida suuraة اlbaqara qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi wain kuntum haddii aa ku sugan tihiin dad yahow calaa safarin haddaad socdaal ku jirtaan dadkiinii daynta kala qaadanayay walam tajiduu kaatiban oo aydaan helin cid wax idin kala qorta fa rihaanu maqbuuda rahan iyo kalsooni la kala qaato ayaa sugmaya barka ah fa in amina bacdukum haddii qaarkiin aaminaan bacdan barhka kale falyu-addi ha iska bixiya aladi tumina qofkii la aaminay amaanatahu waxaa lagu aaminaya adduunka ha iska celiyo oo walyataqi illaaha rabbah ilaahiisa haka cabsado rabbigiisii haka cabsado walaa taktumu shahaada markhaatigana ha qarinina waman yaktumhaa qofka markhaatiga qariya fainahu isaga qaaimun qalbu qalbigiisaa dembaabay wallaahu bimaa tacmaluuna caliim ilaahayna waxaa samaynaysaan xogagaal buu yihi lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday keligii maa fi samaawaati wamaa fi lard waxa ku sugan samooyinka iyo waxa dhulka ku sugan wa in tubduu haddaa muujisaan dadyaho maa fii anfusikum waxa nafihiinna ku jira aw tukhfuuhu ama qarisaan yuxaasibkum bihillaahu kaa ilaahaybaa idinka xisaabinaya fayakfiru wuu dembi dhaafi doonaa liman yashaau cidduu doono wa yucadibu man yashaau cidduu doonana u ciqaabi wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahayna wax walba wuu karaa waxba kuma adkaadaan aayaddaa hore waxay u dambaysaa nidaamkii iyo axkaamtii deynta waxaa dhici karta mararka qaarkood dadku inay wax kala amaahdaan safarna ay ku jiraan iyo socdaan way dhacdaa sidii uu nebi maxamedba sala allahu calayhi wasalam jaabir buu ka iibsaday awr lacagtana madiinaha inoo ahaata buuhi xaggaasaan kugu siin doonaaye xaaladdaasoo kale waxaa la waayi karaa ilaan magaalo lama jooge markhaatiyaashii iyo qoraalkii ayaa la waayi karaa way dhici kartaa maxaa markaa tawhiiq lagu samaynayaa dayntii lagu sugayaa ee lagu ilaalinaya xaqii bani aadamka rahan baa lagu ilaalinaya rahan waa wax kalsooni noqdoo la kala qaato marka miyaa laga fahmayaa aayaddu in ay sheegtay un rahanta la kala qaadanayo inay safarka ku gooni tahay maya laga fahmi maayee way axaadiidta nebigana waxa ku sugan calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu nin yuhuudiya raashin ka qaatay soddon saac kadibna uu qalabkiisii dagaalka u dhiibay oo rahan ugu dhiibay iyadoo weliba rahantaa kaasi uu hayana uu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka qur-aanku wuxuu caddeeyey rahantii safarka lagu kala qaadan karo waana wakhtiyada qoraaga la waayo ee raanta loo sii baahan yaho saas shardiga loogu xidhay sunnada nebiguna waxay caddaysay deegaanka iyo nagaadigana in lagu kala qaadan karo raanta labada jeerba waxaa dhici karta mararka qaarkood inay dadku is aaminsan yihiin oo ay kalsooni badan isku qabaan xaaladdaasoo kale rahantii way iska dhaafi karaa oo kalsoonidaasay cuskan karaa oo deyntii way isku yeelan karaa marka culimada qaarkood waxay leeyihiin waa xaaladan safarkiiyo rahanta un labadii qof ay wada socdaan bay saa isku aamini karaa qayb ka mida ah culimadana waxay leeyihiin me labada qof haddii ay isku kalsoon yihiin markhaatigii iyo qoraalkii iyo rahantaba way iska dayn karaa oo sawtaa aada loo soo adadkeeyay haya aayadda intan dambea lala akhriyayaayo waxay sheegaysaa intan dambena in arrimahaa hore sunno yihiin oonay faral ahayn arrimahaa hore iibkii iyo dayntii iyo waxyaabaha haddii la kala qaato oo qoraalna loo samayn waayo markhaatina loo samayn waayo dembi laguma dhicina sidii fiicnayd ayaan la yeelin oo dee waa kan halkana tanaa ka furfuraysa waajibnimadii oo ammaana haddii ay timaado iyo kalsooni oo arrimihii hore laga soo hadlay la yska daayo waxba waajib inaanay ahayn bay caddaynaysaa sunno yihiin kuwaa hore iyo sida dee dadku ku kala badbaadi karo mar walbana amar wuxuu ku qabaa qofkii adduunka ummaddu ay leedahay inuu iska ilaaliyo ilaahayna kaga cabsado waa lagu celcelinaya markhaatigii waa inaad ilaaliso wixii lagugu aamina waa inaad ilaaliso oo ammaanadii marna waa taa shahaadada iyo markhaatiga marna waa tan xoolaha labadaba fain amina bacdukum bacda falyuaddi ladii tumina amaanatahu walyataqi illaaha rabba xataa qofku haddii uu ku khiyaameeyo walaa takun man khaana kadalik qofkii adigu ku khiyaameeyey xataa khiyaamayn oo khiyaamada la ysuguma abaalgudo adigu wixiisa sii nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam gaaladu diin iyo dunyaba way ku khiyaameeyeen isagoo maka jooga oo diintiina way ku diideen dunyadiisina way ka qaxiyeenoo way ka qaadeen haddana ammaano badan buu hayay oo dahab leh oo lacag leh oo xoolo badan leh iyagoo eryanaya oole aan dilno rasuulku xooluu hayay oo qastadiisa uu ku hayo maxamedulamiin bay u yaqaaneeno waxay dhahan isagunbaa inoo ilaalin kara intayna kale waynu isdhacaynaae ha inoo hayo wixeenna waana markii uu hijroonayo habeenkii baxsanayey waa kii cali bna abi aalib uu kaga tegay ammaanada ah oo iye khiyaamo io nisbaynina waxoodii u qaybiyo saasaa loo kala leeyahay anigu waan baxayaae oo cadowgaan ka baxsanaya adigu u qaybi waxoodii si aan sharaftarra u dhicin marka arintaasi amarkaa inaynu qaadanno aada la ysaga ilaaliyo xaqa bani aadamka mid waajiba wey gobonimadaa ku jirta sharaftaa ku jirta diintaa ku jirta qofka waxyaabaa lagu qiimeynaya mistaaqiyadiisa iyo shaksiyadiisa waxaa ka mida ah sidee buu ku yahay xoolaha ummadda sidee buu ku yahay dadka ammaanadooda iyo daymahooda sidee buu ku yahay hadduu ku xun yahay wadaad kasta haada madax kasta haade oo eedaysane iimaankiisa aqooman bay ka dhiganta habaar nebi baa ku dhacay mad akhada amwaal الnaasi yuriidu atlafahu اllah alla hadila buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam dadka xoolahooda intuu qaato qofka soo celin waayo ama inaanu soo celinin marka arrintaasi aad bay u baahantay dadka inaan lana warwareejinin waxoodana la siiyo aad kuna xisaabtanto qofka bani aadamka inuu jecel yaha waxaad adiguba jeceshay casriga waxaa la marayaa baashii deyntaa qofka qaata in lagaba soo saari waayaba ninbaa wuxuu ihi ganacsada anigu marka dayn la ii keena buui waaban farxaayoo xoolaha inay dhacmeenoo ilaahay soo celiyun baan u arkaa buui dabeetana sadaqaa baan ka bixiyaa macnaha waad ka shakiyaysaa wax rag kaa galay raka kaa galay noqonaysa markaa dadka kalsoonidooda walaaltinimadooda waxoo dhan waa waxa dilaya wey waman yaktumhaa fainahu aaimu qalbuhu qofku hadduu qariyo markhaatigii qalbigiisaa dembaabay qalbigiisa ayaa dembaabay ha dee meesha wax qarisa waa qalbiga meesha laga dembaabaye ugu daranina waa qalbiga meesha hadday kaa xumaato aada wada xumaanaysaana waa qalbiga jidhka waslad baa ku jirta buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam hadday wasladaasi hagaagto jidhku wada hagaagaya hadday xumaatona jidhku wada u wada xumaanaya waa qalbiga alaa wahiya alqalb qalbigu saasuu qur-aanku u tilmaamaya marka shayga rahanta la idhaahdo dee innagu rahanun baynu idhaahnaa mararka qaarkoodna kalsoonina waa la idhaahdaa waxaan waan kaa iibiye waan ku amaahiye laakiin kalsooni isii marka fiqiga islaamiga ama cilmigeenna axkaamtu muxuu ka yidhi wax yar haddaynu isdul taagno tacriifkiisa waxaa la idhaahdaa xagga luqada carabiga ahubuutu wadawaam shaygii oo meel ku sugma kullu nafsin bimaa kasabat rahiina ilaahay baa wuxuu hi naf waliba aakhiro wixii ay samaysay camalha way u rahmanta waa loo haystaa dhaqaaqi mayse ilaa dhan isaga qaado xagga kalena waxa weeye towhiqatu daynin bicayni yumkinu istiifaauhaa minha aw min amaniha waa shay cayna oo laga hayo qofkii mucaamaladu idindhex bartay oo kalsooni kuu ah oo wixii marka laga waayo aad ka goosanayso shaygaasi mar buu noqon karaa lacag marna wuxuu noqon karaa cayn buu noqon karaa qofkii waxbaad ka iibso lacagtii baad ku leeday markaa waxaad leedahay wax shay aan ka goosta ha dhowto halkan dhig oo kalsooni noqda mararka qaarkood baad guri ka karaynaysaa inuu fakadaad ka yaabsan tahay lacag baad ka dhigaysa hadhow laga jari karaa wixii deebaajiga waxaan la idhahda xagga sharci ahaan dee way bannaanta qur-aankaa sheego xadiidkaa sheego ijmaaca muslimiintuna way isku waafaqsanyihin waa inaga ka soo warramaynay nebiguba calayhi salaatu wasalaam nin yahuudiya intuu raashin ka amaahday inuu qalabkiisii dagaalka raan u dhigay maxaa adii laisweydiiyo laydha maxaa yuhuudiga nebiga u geeyey muslimku ganacsata miyaanu lahayn iyo cid wax laga amaahdo waa su-aal laisweydiin karo waxay culimmadu kaga jawaabaan wuxuu nebigu ku muujinayaa mucaamalada ganacsiga iyo dhaqaaluhu inay gaaliyo islaamba dhex mari karto waxaa kaloo nebigu xilka ka dulqaadayaa asxaabtiisa iyo muslimiinta maalka gacanta ku haya hadduu iyaga wax ka amaahdo bal nebigii iyo amaah ka soo qaadaya nin waliba uu iskaga cararaya wuxuu le intaa waan kuu daayey marka rasuulkuna taa lama doonaye ninkan qabsanaya qaanabaya ayuu doonaya inuu wixiisa siiyo xikmado badan baa ku jira bay leeyihin markaa caqadkan ama heshiiskan isaga ee rahanti iyo kalsoonidu arkaan buu leeyahay labadii wax kala qaadanayey raahin iyo murtahin baa la idhaahdaa ereyada isticmaalayeen ama saxeixii heshiiska iyo wixii rahanta ahaa ee kalsoonida ahaa shuruudaha shaygaa la kala rahmanayaa uu leeyahayna waxa weeye inuu yahay wax dee hadhowto iib aqbali karaa ama waxaagii aad ka goosan karto wax macluuma waa inuu yahy mutamayis waa inuu yahy shayo kale aanu ku dhex jirin qofka rahanta loo dhiibayo waa qofkan wax ka maqan yihiin ama wax laga amaahday ama wax laga iibsaday ama wakiilkiisa haddii isaga lagu kalsoonaan waayona qof dhexdhexaadoo la ydha alcadl ayaa loo dhiibanaya qof dhexe ayaa wixii rahanta ahaana loo dhiibi karaa taasina way jirtaa ma lagu intifaaci karaa ma la isticmaali karaa shayga rahanta maya ilaa biidni الraahi wixii la rahan dhigee kalsoonida loo hayay lama isticmaali karo qofkii lahaayee kuu fasaxa mooyaane waa alaabo waa kutub waa gaadhi waa qalab la isticmaalo halkaasu oolaya lagu heshiiyey la taaban maayo isagoo kuu fasaxa mooyaane laakiin hadduu yahay shaygaasi wax abucayneyn oo xayawaano xoolaah waanaad isticmaali kartaa caanihiisa iyo gaadiidkiisa ood rarato labada isticmaali kartaa wixii kharash ku baxayana adaa bixinaya taa nebigaa inooga jawaabay calayhi salaatu wasalaam aلdahru yurkabu binafaqati gaadiidka waa la isticmaalayaa waxa aad ku bixinaysa kharashkaa daraaddeed ilaa wuxuu rabaa biyo iyo dawo iyo cunno iyo raacid intaba uu rabaa uu ka duwanya dee wixii caadigaa ah meelahan iska fadhiyey yadu lmurtahini yadu amaana qofkan isagaa shayga rahantaa gacanta ku haya ee kalsoonida lagaga tegey gacantiisu waa gacan ammaano sida culimmadu ay u badan yihiin lahu qunmuhu wa calayhi qurmu sida uu nabiga nebigu salaatu wasalaam xadiidkaa ku sheegay haddii la yidhi gacantiisu waa gacan ammaano haddii ay ku timaado maqaadiiri waxba lagaama weydiiyo haddaad ku xadgudubto ayuunbaa wax lagaa weydiin doonaa rahantaa iyadaahi maxay qofkii gacantiisa kaga bixi kartaa kii ugu soo noqon kartaa waa laba miduun in qofkii isaga ahaa wixii deyntii laga saamaxo iyo inuu deyntii iska bixiyo haddii labadaa midnaba la waayo oon cid kale ka bixinin oonu isaga iska bixinin oo aan laga saamaxin dee waxaa laga goosanayaa cayntii baa laga goosanayaa ilaa waxa loo hayayba waxaase hayden hadday labada qof isku khilaafaan wuxuu intan u ahaa iyo mu ahayn marba waa laga yaabaa in mid la dhaariyo oo lagu dhaariyo xaaladaha qaarkood taasina qiimeyn bay u taallaa aayaddan laba boqol iyo afar iyo siddeetan markay soo degtay dee macnaheedana waynu marinae waxa weeye ilaahay baa wuxuu uhi dad yahow waxaa muujisataan iyo waxaa qalbiga ku qarsataanaydaan ifkaba u soo saarin ilaahay wuu idinka xisaabinaya labadaba wixii ah, hadduu doonana wuu ciqaabi hadduu doonana wuu idinka cafiy marka halkaa waxaa ku jira wixii aa qalbiga ku qabataanaydaan qowlla ka odhan ficilla ka samayn baa laydinka xisaabinaya oo laydiin qabanaya asxaabtu madaxay qabsadeenoo waa soo qayliyeenoo ilan diinta waxay u diin la barakaysanaynu may arkaynin diin lagu dhaqmayo oo nidaama bay u arkayeen oo qofku camal gelinayo markaa rasuulka usoo cawdeen sala allahu calayhi wasalam waxay idhahdeen markii hore xagga sharciga waxaa nala saaray wixii aanu kari karayni alsawmu waasalaatu wasadaqatu waljihaad intaasoo dhan soomkii iyo salaadii iyo sadaqadii iyo jihaadkii waa kari karayni laakiin ayaddani waxay sheegaysaa waxaanan kari karayn waxa qalbigaa lagu qabanayaa dee qalbigu imise mawjadood baa ka soconaya iyo imise waxbaa ka hiraya oo isdabahaya shar iyo khayr baa saa u wareegaya oo intaasoo xumaana baad ku fikiraysaa de xagge loo dha waa la marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam uuu jawaabay wuxuu uhi ma waxaad doonaysaan inaad tidhaahdaan sidii reer banu israa'iil ay yidhaahdeen samicnaa wa casaynaa ilaahay ku maqalay oo ku diidnay sow kan ilaahay sheegay wuxuu ilaahay sheegay dee aqbala uun jaafaajiriq muran ha keenine waxaad tidhaahdaan samicnaa wa aطacnaa qufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir sidaa dhaha markaasay intii ka daba akhriyeen suu ugu celiyey waa laga daba akhriyey waa lala qabsaday waa lagu degey markii istislaamkaa la sameeyey ilaahay la isu dhiibay ee wixii uu soo jeediyey ilaahay laga aqbalay ayuu ilaahayna ka daba keenay aayadda kale aayaad labadan aayadoodee daba socda aamano rasuul ilaa suuradda dhammaadkeeda oo laga fududeeyeyoo laga dabciyeyoo la yidhi wixii aan naftu kari karaynin looma qaban doono waxyaabaha qalbiga aad kaa marayaana ee ku soo dhacayaana waa wax awooddaada ka baxsan rasuulku markaa wuxu uhi salى اllahu عalayه waslm rufica can ummatii alkhaطأ wanisyaanu wamastukriu calayh in allaha tajaawaza li can ummatii maa xadaat bihi anfusuha calaa macna xadiid ilaahay ummaddan wuxuu ka dhaafay wixii nafteedu ay ugu sheekayso haddii aanu qofkii ku hadal ama aanu ficil ahaan ku samayn waa laga dhaafay waa kii rasuulku laha salى اllahu alayه waslm midkii shaydaanku u imanayaayo wuxuu odhanaya waxaan yaa abuuray ilaahay waxaan yaa abuuray ilaahay waxaan yaa abuuray ilaahay ilaahayna yaa abuuray buu odhanaya halkaasuu kula gaarhaya markaa taa waxba dembi ma jire ha iska naaro unbuu shaydaanka halkaa ku joojiyo wayse kala duwan tahayo marka la eego xagga sharciga waxaan qofka qalbigiisa soo maraya haddii uu yahay waswaaskaa iyo dareemadaa ku soo dhacaya waxba laga weydiin maasaa xadiidku sheegay hadduu yahay wax uu go oo qalbiga ka go-aansaday oo aanu samaynin mararka qaarkood baa loo qabanaya matalan wixii wuu go dee gaalnimuu go ilaahay baynu ka magan ama munaafiqnimo iyo zindiiqnimo waa loo qabanaya ila qalbigana waa laga gaalooba qowlkana waa laga gaalooba ficilkana waa laga gaalooba waxaa kaloo dhacda mararka qaarkood inuu qofku xumaan go iyo wax dembi ah markaasuu haddana iska daayaa oo aanu samaynin kolkaa haddii uu isaga daayay ilaahay daraaddii isagoo wixii fulin karaya qalbiga uu ku qabsaday looma qabanayo ee ajri baa buu leeyaha hadduu laakiin wixii uu qalbiga ku qabsaday ee uu go-aamiyey u fulin kari waayey iyadoo u suuro geli weyday waa loo qorayaa waa marar nusuus badan baa taana tilmaamaysa waxaan way u suuro geli xumaantan uu qalbigu ku qabtay wuu go-aansaday laakiin way ka kala kacday ee wuu fulin laha waa kii rasuulku xusayey salى اllahu alayhi waslm ida ltaqa lmuslimaani bisayfayhima bisayfayhima falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar calaa macna xadiid labada qof ee muslimiintii markay hubka isu soo qaataan labadooduba waa ahlu naar marka waxa la kan wax dilay garanaya kii la dilay maxaa halkaa laga raacay wuxu uhi inahu kaana xariisan calaa qatli akhiih aw calaa qatli saaxibih isagu wuxuu ku dadaalayay dilka qofkan uu go-aansaday inuu dila laakiin waa lagala horeeyey markaa way dhacdaa mararka qaarkood wixii aad damacsaneede xumaa haddii aa go-aanku sidii u socday kuu suuroobi weydaun in laguu qabto lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah fayakfiru liman yashaa wayucadibu man yashaa wallaahu calaa kulli shayin qadiir marka la maro macnaha xadiidkaa saxiixa ayuu ku soo arooray aayaddaa horena waxay noqonaysaa mid la nasakhay tan dambena way nas labadan aayadood dambena way nasakhayaan oo dee kolkii hore qalbiga waxaad ku qabatay baa lagu qabanayaa markii dabena ilaahay uu ka fududeeyey labaatanka aayadoode qur-aanka mansuukhaa bay markaa ku beeraysa wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah whanaaءu lilahi wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaصxaabihi waman waalaah ama bacd waa suuraة اlbaqara aakhirkeeda ayaynu maraynaa aayadda laba boqol siddeetan iyo shan qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi aamana rasuulu rasuulkiiyo nebi moxamedi wuu rumeeyey bimaa unzila ilayhi min rabbi wixii lagu soo dejiye ilaahay xaggiisa lagaga soo dejiye waxyi ahaa wاlmu'minuuna mu'miniintuna way rumeeyeen kullun labada qoloba rasuulkiiyo cidduu horkacayaaba aamana billaahi ilaahay bay rumeeyeen wa malaa'ikatiina way rumeeyeen ilaahay malaa'igtiisa wa kutubihi kitaabadu rabbi soo dejiyena way rumeeyeen wa rusulihi rasuulladu ilaahay soo dirayna way rumeeyeen laa nufariqu bay idhahdeen kala kaxayn mayno oo kala saari mayno bayna axadin min rusulihi rasuullada ilaahay kala saari mayno qaarna rumayn mayno qaarna diidi mayno waa wada rumaynaynaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen rasuulkiiyo asxaabtu samicnaa maqalay wuxuu ilaahay noo sheegayoo wa adacnaa guddoomanay aqballo u hoggaansanay gufraanaka baanu doonaynaa ilaahay u dembi dhaafkaaga rabbanaa yaa rabbanaa wa ilayka almasiir xaggaagu ahaaday meesha loo soo noqonaya laa yukallifu allaahu nafsan ilaahay nafna ma saarin ilaa wuscahaa wixii ay awooday karaysunbuu ilaahay u xil saaray lahaa maa kasabat naf waliba waxay leedahay camalkii wanaagsanaa ee shaqaysi wa calayhaa maktasabat dusheedana waxa saaran dembigay shaqaysatay godob ilaahay cid kale uma qabto ama aana ma jirto rabbanaa ayay idhaahdeen nebi maxamed iyo asxaabtu rabbigayow laa tu'aakhidnaa ha noo qabanin in nasiinaa haddaanu ilowno aw akhda'naa ama aanu gafno rabbanaa ilaahayagoo walaa taxmil calaynaa hana saarin ishran culays kamaa xamaltahu sidii aad u saartay cala aladiina min qablina ummadihii naga horreeyey rabbanaa ilaahayagoo walaa tuxamilnaa anagu xambaarin oo dushayada ha saarin maa laa taaqata lanaa bihi waxaanaan awoodu lahayn oonaan kari karayn wacfu cannaa ilaahay ou iska kaayo dhaaf wakfir lanaa dembigana naga dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta mowlaana gargaaraha iyagaa tahay iyo hiiliyaha yaga fansurnaa nooga hiili cala alqowmi alkaafiriin qolyaha gaalada waa ishaynaaye sidaasuu ilaahay u ammaanay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii waa ammaan weyn baa dhacday sharaxa aayadda intaynaan u gelin labada aayadood ee u dambeeya suuradan dheer ee qur-aanka ugu dheer ee suurat lbaqara la idhaahdo axaadiid dhowra ah baa ku soo arooray labadaa aayadood fadligooda axaadiidtaasi waa wada saxiix inta aynu soo qaadanaynaa qaar ducafaa'i bay ku jiraan laakiin inta saxiixma baynu ka soo qaadan xadiidka u horeeyaa waxaa warinaya bukhaari iyo muslim min xadiidi cabdillaahi bn mascuud rasuulku wuxuu uhi salى اllahu عalayhi wasalam man qara'a alآayatayni min aakhiri suurati اlbaqarati fii leylati kafataahu qofka akhriya labada aayadood u dambeeya suuraة اlbaqara habeen way ku filan yihin way ku filan yihin haddii lagu yidhi wixii ay kaga filaayeen waa la ibhaamiye waa la qariye wax walbuu noqon karaa jini iyo insiba way kaga fulan yihin wixii durayn lahaa iyo wixii diiqadayn lahaa intaba way kaga filayeenoo ilaahay baa kaga ilaalinaya culimada qaarkood de waxay leeyihiin waxaba kaga fillaan karaanba cibaadadu habeenkii u kici lahaa ee qaban lahaa iyo camalkii habeenkii laga doonayay bushaaradaa weynunbaa adugu dhacday marka qofku inuu akhriyo labada aayadood oo aanu ilaawinu xifdiyu barto ayaa nebi moxamed inagu dhiiri gelinaya sala allahu calayhi wasalam waxaanaynu akhriyaynaa fadliga had iyo jeer nusuusta ama qur-aanka fadligiisa sababta loo akhriyaya waxa weeye dee inaad u feejignaato oo aad ka faa'iidaysato ood fursadda aana dayicin xadiidka labaad tirmidi baa warinaya culimo kaleba min xadiidi nucmaan ibni bashiirin radia allaahu canh nebigu waxau uhi in allaha kataba kitaaban qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bialfay caam laba kun oo sano ka hor intaanu ilaahay abuurin bacerkiiyo dhulka ka hor ayuu kitaab qoray kitaabkaa isagaa wuxuu idinka keenay labadan aayadooda u dambeeya suuratulbaqara labada aayadooda u dambeeya haddii labada aayadood guri lagu akhriyana shaydaanku wuu ka firdhadaa yafiru shayaan akhrinta lagu akhriyay daraaddeed ayaa uu ka cararaa sidii aayad kursidaba uga cararayay marka aayad kursidina waad xafida iyagina waad xafida wixii shaydaanka xadiidkaasina waa saxiix wixii shaydaanka kaa eryaana wax weyn oo qiimo badan weeye ila shar buu la socdaa shaydaano waa sharwadeene xadiidka saddexaad nasaa iyo bayhaaqiba way warinayeen isaguna isaguna waa saxiix min xadiidi xudayf radia canh nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy waxaa la isiiyey saddex arrimood amaan kaasi waa dambeeyaaye waxaa rasuulka la siiyey salى اllahu عalayhi wasalam aayadahan u dambeeya suuraة اlbaqara waxaa layga siiyey buu ihi min kanzin taxta اlcarsh lam yucطahumaa nebiyu qabli kayd carshiga ilaahay ka hooseeya ayaa labadan aayadood layga siiyey nebi ka ho iga horeeyey oo la siiyeyna ma jira buu rasuulku salى اllahu عalayhi fadliga ay leeyihiin baa lagu gooni yeelay rasuulka salى اllahu waxaa kaloo cabdilaahi bn mascuud uu leeyahay nebiguunbuu ka maqlay calayhi salaatu wasalaam habeenkii rasuulka la dheelmiyey sala allahu calayhi muslim baa warinaya xadiidkana oo macnaha saxiixiisa ku soo saaray saddex arrimood baa nebiga la siiyey an anta eh, shanta salaadood waa lagu soo waajibiyey labadan aayadoodna ilaahay waa soo siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo la siiyey qof kastoo ummaddan ka midoon ilaahay shirki iyo gaalnimo u samaynin in laga dhaafo wixii dunuub ee waaweyne muqximaada inuu ilaahay ka saamaxo saddexdaasaa la siiyey oo nabiga lagu bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam diidka shanaad muslim baa warinaya malag baa nabiga ku soo degay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay laba nuur ku bushaarayso aan la siinin nabiga adiga kaa horreeyey labadaa nuur waa maxay waa suuraة الfaatixa wa khawaatiim suuraة الbaqara qofka habeen akhriyana wuxuu doonaya ilaahay waa ku siiya xaraf kastuu akhriyo abaalkiisa iyo ajrigiisa ilahay u siiya marka labadaa arrimood faatixada iyo labadan aayadooda u dambeeya suuraddan ambiyadii k kaa horreysay lama siinine adigaa lagu siiyey markaa waxaad arkaysaa maaragtay ruqyadii in lagu daro dadkii maaragtay qur-aanka lagu akhriyey qofku inuu akhristo in la xafido la barto maadaama adiladaa saxiixee shantaa aynu akhrina waa fadligooda ka warramaya aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi wاlmu'minuun rasuulkii iyo mu'miniintii la socday waxay rumeeyeen waxyigii ilaahay ka yimi ayay rumeeyeen iimaan waafiya wey haddaad iimaan waafiya doonaysa waa kaa halkii ay nebi muuse ummaddii la socotay wax kale ka hor keeneen marka iimaanka jaangooyadiisiiyo halka laga qaadanaya qiyaastiisa waxa weeye waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa iimaankoodii baa lagu dayanaya allah wuxuu uhi fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow ummadaha idinla murmayaa hadday ilaahay u rumeeyaan sidaa idinku u rumayseen oo kale hagaag way hanuuneen haddii kalena waa hallaabeen waxaa aadda aynu ka faa'idaysanaynaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu mukalaf ku yahay oo lagu addoonsaday wixii innagaba laynagu addoonsaday arkaanu islaamkii iyo arkaanu imaankii sida inagaba laynoo saarayba isagana looga doonaya inuu isrumeeyo isagu isagaa ugu horeynayay saa daraaddeed baa marar badan uu ku celcelinayay aamantu billaahi wa birasuuli ilaahay rasuulkiisaa rumeeyay oo isaga ah ila kan ilaahay ku ammaanay iimaanka waafigahay waxau sheegayaa inaan la kala qaadin ilaahay rusushiisa malaa'igtiisa kutubtiisa intaba ma kala socdaanoo dhan bay u wada socdaa iimaan qarqooran oo qardoofan oo qabyaalada ku jirta lama rabo waa sida yuhuudda iyo nasaarada iyo gaalada mid waliba wuxuu leeyay nebi maxamed ma rabno qur-aanka ma doonayno kitaabkiisaa ma rumaysnin ciisaanu rumaysanaya muuse iyo towraad iyo injiil halkaasay wax marinayaan laakiin iimaanka waafigi waxa weye ilaahayo rusushiisa lama kala reebay laa nufariqu bayna axadi min rasuli rasuulladu ilaahay bay ka wada yimaadeen kutubtana ilaahay baa soo wada dejiyey addoommaha loo soo wada diray meel kaleyay ka wada yimaadeen masderkoodu waa mid waa wada rumaynayna waxaana soo khatimay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna kutubtii hore u nasakhay taasaa la raacinaya oo diin kaloo maanta xaqii ma jirto waxygan iyo qur-aankan ahayn waqaaluu samicnaa waadacnaa saasuu ilaahay ku ammaanay inaguna saasaynu ammaanta ku helaynaa wax kasta oo ilaahay iyo rasuulku ay waajibiyaan oo waxyigee ku sugan qur iyo xadiid ku sugan waxa inagala gudbani waxa weeye samicnaa waadacnaa facala ara'si walcayn maqalay oo u hoggaansanay macnaha taasi waxay sheegaysaa wixii laynoo abuuray oo addoonnimada ah. la diidayaa markaa lima baa la diidaya iyo waay iyo waayo waaas muxuu waaa ku noqday qanciga iyo caqligayguma sheegayo ta meesha laga saarayaa taas haddaad taa tidhaahda samicnaa waadacnaa ma haysid wamaa kaana limuminin walaa muminati idaa qada allaahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum اlkhiyaratu min amri rabbi iyo rasuul hadday wax go-aamiyaan rag iyo dumar dadka ashahaadanaya ikhtiyaar ma yeeshaan buu lahay falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusalimuu tasliima dadku waa inay isdhiibaan daliil kasta oo soo aroora wuxuu sheego qaadanay ama macquulul cilo ha ku ahaado ciladiisa faham iyo sababtiisa ama ha fahmi haddaba waa kii amarka qaata ninka haddaad addoon leedahay dee waxaad ku istiraaxaysa ad ku farxaysa ad haysanaysaa waxaa soo qaba waaya waxaaya waxaa sidaa yeel waaya laakiin hadduu ku dhaa maxaan u yeelaya dee orad naga tag baad ku odhanaysa haddii aad nala murmaysaba ama waad ciqaabaysa ama waad dilaysa ama waad ereyeysa wixii aad u dirtaba hadduu kaa soo horjeesto ilaa maxaa ku jira maxaan u yeelayaa ma yeelayo sidan ma aha dee qofka yidhi maxaa waxaan loo waajibiyey ama muxuu sidan u noqday ama maxaa salaada tanna kor loogu qaadaa tanna hoos loogu qaada maxaa laga tukanayaa ku jira maxaa la iska gaajaysiinaya laga soomayaa ilaa aan cillada fahmo anuu maba cibaadaysanaya bu kuleeyahy dee wuu gaaloobayba kaas khalaas adoon maaha waa kaa la eryayo ereyga ilaahayna waa inuu cadaabo un ereyga ilaahay waa intuu addoonka soo qabtay inuu cadaabo un ila waa addoon faaqay oo kibrey abaalkiisu waa taas marka samicnaa wa adacnaa aynu ku dadaalo haddii lagu dhaado qur'aan baa sheegay su-aalun baa kaaga furan aayaddaasi miy miyaa la nasakhay mise way suganta mee way sugantay samicnaa wa adacnaa haddii lagu dhaado xadiid nebi baa sheegay xadiidkaasi ma jiraa oo ma sugan yahay mise waa daciif oo laguma camal falaya mee wuu sugan yahay oo looga qaateenkii baa sheegay samicnaa waadacnaa intaa way addoomada arrintaasi waxay jawaab u tahay casrigan dad badan baa caqlaaniyadda wax la idhaha alcaqlaaniya oo caqliga isticmaalo oo caqliguna hadduu horboodo sharciga qofkii cadaab cadaab buu ku dhacay caqligu waa inuu adeego ka dambeeyo sharciga iyo waxyiga saasuu ku miyir qabayaa sax ku noqonaya samicnaa waadacnaa waa kaa ilaahay ku ammaanay waxay ku ammaanan yihiin iimaankaa wanaagsan iyo ducadan fiican ducadu waxay sheegaysaa addoonkii inuu ilaahay u baahan yahay isdhiibayna oo baahi weynu qaboonu ilaah kale lahayn bal inta socoteeg imise jeer bay rabbanaa soo noqnoqonaysa imise jeer bay ducaysanayaan baloo fiirso ducada ilaa sideed jeer bay soo noqonaysa gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir macnaa addoonkii wuxuu qiraya inuu dembiilan yahay mar walba ilaahay godob kaga jiro siduu ilaahay mudnaa iyo wuxuu xaqu lahaa aanu qofkii siinayn ilaahay dembi dhaafkaagaan doonaya ilaahay kolle aakhira adaan ku hor imanaya anigoo dembiila ayaanan ka hor imanin adlubu gufraana laa yukalifu اllaahu nafsa ilaa wascaha sidaa weeye sharcigu nafna ilaahay ma wax aanu kari karaynin waxaanu qofkaasi kari karaynin laa wujuuba maca cadam اlistiطaaca walaa xurmata maca daruura qawaaciddeenay ka mid shareecada wax waajibi ma jiro kol haddaan waxaa la karayn wax xaaraan la yidhaahdaa ma jirto kol haddii qofkii wixii loo baahdo u baahdo baahi hayso adaruuratu tabiixu maxduur lahaa maa kasabat wacalayhaa maktasabat waxay sheegaysaa jumlada ama intaasi qofka ilaahay wuxuu u qabanayaa wixii uu geystay oo isaga saaran qof kale looma qabsanayo dembigiisa walaa tasiru waasiratu wisra ukhraa ana ilaahay ma yaqaano dadka isuma qabta isku dhowdhow isagunbu wixiisa kala xisaabtamaya lahaa maa kasabad wacalayhaa maktasabad ilaahay waxna maad yeelin bay sheegaysaa waxna umaa tarin haddaad dembi kasta gasho ilaahay maxaad yeesha ilaahay wuu kaga duwan yahay cidda wax xukuntoo kale arrintaa ah. dadka wax xukuma ee adduunyadan jooga ee addoommaha ah qofka haddii dembi laga galo waxbaa la yeelaa haddii wanaag la samayna isagaa wax loo taraa laakiin ilaahay taa mid damba laha adunbay kugu urursan tahay iska ilaali wixii aad ku halaagsamayso ducadii baa socota addoonnimada xaqiijinaysa ilaahayna uu ku ammaanay awliyadiisu horkacayay nebi moxamed rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiina aw akhdaana aayadaha jumlooyinkaa googo-ana isdaba socday afarta ah xadiidka saxiixa nebigu wuxuu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam mar walbay mar walba ay asxaabtu sidaa ku ducaystaanba ilaahayna wuu jawaabayo wuxuu leeyay nacam nacam nacam nacam afar jeer ama qad facaltu qad facaltu qad facaltu waan sameeyey markay nebigii asxaabtu ducaysteen ay yidhaahdeen rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhda'na ilahay wuxu uhi facaltu waan sameeyo idin qaban maayo wixii aad gaftaan ama ilow idinka dhaca ama ilow ka dhaca rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina nacam qad facaltu waan sameeyey taana idinka aqbalay rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa daaqata lanaa bih qad facaltu waan sameeyey wacfu canaa wakfir lanaa warxamnaa anta mowlaana fansurnaa cala alqowmi alkaafiriin nacam riwaayinka qaarkoodna qad facaltu waan sameeyo idinka aqbalay hogaansamidii ay hogaansameen iyo ducadoodii iyo aadaabta ilaahay wanaagsanayday kula dhaqmeen waxay keentay codsiyadooda la aqbalay marka ha noo qabanin wixii aanu ilowno ama gefno sawka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid ku caddeeyey in ummaddan wixii ay gafaan ama khata uga yimaada inaan loo qabanayn oo waxaa la yidhaahdaa annisyaanu min aljinaan wاlkhaطأu min allisaan nisyaanku waa qalbigu ka yimaada ilow khaطuna carabku ka yimaada adigoo wax isla dheh ayaad wax kale ku dhawaaqaysa saad ohanaysaa halmaan hadal kuma jira kaasaan doonaya hadalkaan doonaya kaasi waa wakhada nisyankuna waxaa weeye wixii aad odhanaysay inaad ilowdo ad mar kala da xusuusato labadaba sharcigu ma tixgeliyo oo qofka looma qabto wax kastaba ha ah xataa hadday gaalnimo tahay looma qabto halkanna waxay ku ducaysteen hanoo qaban marka culimadu waxay leeyihiin waa asbaabbaa jirta waxay ilaahay ka baryaan inaanu u qabanin waxa weeye sabab buu yeelan karaa ilowgii sabab buu yeelan karaa khaطigii asbaabtaa qofka ka imanayse ka horeysa in laogiya khata ah hanoo qaban hanagu xambaarin sidii aad culayska ugu xambaartay kuwii ka horreeyey haa takaaliiftii iyo xilkii ummadihii hore saarnaa qaar badan baa inaga ka cuslaa ku weenan oo aynu inagu uga fududnahay xilka layna saaray waxaynu ku soo maraynay suurat lbaqara fatuubuu anfus fatuubuu faqtuluu anfusakum toobadkeena oo naftiinana dila marka dee nafta dilideedii waa toobadkeenkii ayaa hay fatuubu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum rabbigiinna u toobadkeen oo kow iskaga siiya innaga toobadeennu kow ka siin maahe waxa weeyaan inaad ilaahay u noqoto dembigiina gacanta ka qaado qalbi wanaagsan ilaahay ugu shuruudihii toobadun inaad keento wax fudud weeye ka waran haddii la odhan kow midooba ka kala dil intiina toobad keenaysa kawskaga wada siiya ayaa ay kala cararay baa ku xigi lahay ilaahay baa inoo fududeeyey subxaana wa tacaala iyo waxyaabo badan oo kale oo magaha iyo ay ka mid yihiin inaha culimmadu sheegaan marka hadiyo jeer qof lagaa dilo saddex arrimood baa lagu doorgeliyayoo inaad iska cafido ama mag qaadato ama qisaasato sidaa ma ahayna way ka adkayd ummadii hore meelaha waxyaabaha kutubaha tafsiirka culimmadu ay ku qoraan waxaa ka mida maalan qofku hadduu nijaas eh, jidhkiisa ay ku dhacdo in meeshaa la xoqaabay ahayd jidhka sida qoladan diirka caddeeya somaad anaga dumarka iscaddeeya ee intaa maqaarkaba fujiya waa la fujinaya adiga in yaroo biyuun baad ku saydhaysaa qaarna waaba la rushaynayaaba ilaahay uu aqbalay ducadaas subxaana wa tacaala wacfu canaa wakfir lanaa warxamna anta mowlaana fansurnaa cala alqowmi alkaafiriin suuraddu waxay ku soo gebagabooday ilaahw gaal nooga heeli aan meesha waa la yshayaa haddaad bustaha isku laabanayso gebagabadii ducadu halkii suuradda bilowgeediina gaal baa la soo bilaabo gaalada labadoodii qaybood kuwii gaalnimada cadaystay iyo kuwii qarsadee munaafiqiinta ahaaba ay ku soo bilaabantay intii yare shantii aayadood ee ka hadlayay markii lasoo dhaafo halkana gebagabadeena waata marka adduunkan inta lagu noole waa laysku haystaa marka asbaabtana waa lala imanaya ilaahayna waa la baraya subxaana wa shaydaanka iyo gaalka isxambaarsan inuu ilaahay nooga heliyo wallahu subxaana wa aclam ya munzila alaayaati wlfurqaani baynii wa baynaka xurmat اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان